بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluuq ulmaraam baabu salaati اljumca jumcada ama salaadii jumcaad ayuu baab u yahay oo baabka waxaa looga hadli doonaa salaada jumcaha can cabdullaahi bni cumara radia allahu canh can cabdullaahi bni cumara iyo wa abi hurayra cabdullaahi bnu cumar iyo abi hurayra annahumaa labadooduba samicaa macnaa radia allaahu canhuma annahumaa labadooduba samicaa waxay maqleen rasuul allaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam yaquulu asagoo odhanaya calaa acwaadi mimbarihi mimbarkiisa qoryihiisa qoryaha mimbarkiisa asagoo dul taagan oo dhahaya layantahiyanna way ka harayaan oo way ka hari doonaan aqwaamun qooman can wadcihim ljumucaati ka tegitaankay salaadaha jumcada ka tegayaan way iska dhaafi doonaan aw layakhtimanna allaahu ama ilaahay wuxuu daboolayaa calaa quluubihim quluubtooda qalbigoodaaba la qufulayaaba uma intaa kadibna la layakuunanna waxay ahaanayaan min alhaafiliina kuwa haafiliin ah xayawaan iska socda oo kaley noqonayaan oo haafiliin ah aan diin iyo dadnimo garanaynin oo ayagoo dhanba ilowsan rawah muslim baa xadiid ka wariyey waa nahiye adag waa waciid adag oo ku soo arooray dadka jumcaha ka taga salaada khudbadu inaysan rucayn ay tahay buu tilmaamayaa cabdulaahi ibnu cumar iyo abuu hurayra labadaba waxay leeyihiin rasuulkaanu maqalnay sala allahu calayhi wasalam asagoo mimbarkiisa saaran oo dhahaya qoom way ka hari doonaan ka tegitaankay jimcooyinka ka tegayaan haddii ay dhaafi waayaan oo ay jimcada ka tegitaankay ka tegayaan ay sii wadaan quluubtooda la qufulayaa waa la daboolayaa xaq iyo diingeli maayo qalbigooda qalbi alla ku xidhan noqon maayo uma layakuunanna min alhaafiliin haafiliinteenna ka mid noqonayaan kuwa haafiliinta can cabdullaahi bni cumara iyo wa abi hurayrata radia allahu canhum annahumaa samicaa rasuula allahi labadoodaba rasuulkii allay maqleen sal اllahu calayhi wasalam yaquul asagoo dhahaya calaa acawaadi minbarihi acawaadka macnaha waa qoryaha mimbarkiisa acawaadihiisa iyo tiirarkuu ka samaysan yahay asagoo saaranoo dhahaya layantahiyanna way ka joogi doonaan wayna ka harayaan aqwaaman qoomam can wadcihim ka tegitaankooda aljumucaad ay ka tegayaan way dhaafi doonaan ow amase layakhtimanna allaahu ilaahay wuxuu daboolayaa uu qufulayaa uu khatimayaa calaa quluubihim quluubtooda uma intaa kadibna layakuunanna waxay ahaanayaan uma intaa kadib layakuunanna waxay ahaanayaan min alhaafiliina kuwa haafiliinta rawaahu muslim wa can salamata bn laqwac radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn nusallii kuwa tukadaa maca rasuuliillaah rasuulka micigiisaan la tukan jirnay aljumucata salaada jimceed uma nsarif uma intaa ka bacdi nansarifu waan ka soo gadoomaynay oo salaada jumcaan ka soo baxaynay walaysa lilxaytaani derbiyaduna ayagoysan lahayn dilli oo nastadillu bihi har aan markaa harsano dilli la hoosaystoo muuqda asagoon weli gidaarka soo bixinin ayaa nebiga jimcada intaan la tukano ka soo baxaynay muttafaqun calayh macnaa dhaqsaan loo tukan jira intaysan weli xaytaantii iyo gidaaradii derbi fiican oo la harsaday aysan soo bixinin wاllafdu lilbukhaari baa iskale wa fii lafdi limuslim wuxuu ahaa kunnaa waxaanu ahayn nujammicu kuwa la jumcaystaa macaw rasuulka micigiisa idaa zaalat ishamsu markay qoraxdu iilato oo xilliga duhurka la gaaro uma narjicu waan soo noqonaynay marka natatabbacu anigoo raacraacaynaa alfayu harka annagoo hoos raarraadinayna macnaa hoos fiican oo toos loogu socda ma laha waxaan raacraacaynay wixii markaa har ah ee marka gidaar uu soo bixiyey annagoo kaa markaa raacraacayna xadiidku wuxuu tilmaamayaa salaada jumcaha darbaba in markaa loo tukan jiray oo inta uusan derbiyadii iyo waxa hooska soo bixiyaba aan hoos fiican markaa weli ka soo bixin salamata bin aqwac wuxuu leeyahay qaala kunna nusalli kuwa tukada ayaan ahayn maca rasuulillaahi rasuulka micigiisa sala allahu calayhi wasalam aljumcata eh, salaada jumca salaada jimcaad baan la tukan jirnay umma intaa kadibna nansarifu waan kasoo soo gadoomaynay oo waan ka soo bixaynay salaadii walaysa lilxaytaani derbiyaduna aygoysan lahayn dillun oo nastadillu bihi hoos aan markaa harsano dilli hoos fiican oo markaa la harsadana weli kama soo bixin muttafaqun calayh wallafdu lilbukhaari baa iskale wa fii lafdi muslimna wuxuu ahaa kunnaa nujammicu macahu nebigan jumcaha la tukan jirnay nebigaan la jumcaysanaynay idaa zaalat ashamsu markay qoraxdu iilato umma narjicu kadibna waan soo noqonaynay natatabacu annagoo raacraacaynaa alfaya hooska hoos baan markaa raaraadinaynun markaa raacraacaynay wacan sahal bin sacd radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi maa kunnaa ma aanaan ahayn naqiilu kuwa hergela oo quulaysada walaa nataqaddaa kuwa qabeeyana ma aanan ahayn ilaa bacda aljumucati jumcada ka gadaal ma ahani markaan jumcada soo tukana ayaan waxoogaa seexan jirnay markaasaa la qadayn jiray ilaa khudbada laga gaaroon ka soo tukanana khuyluusina ma jirin qadana markaa ma samayn jirin muttafaqun calayh walafdu limuslim baa iskale wa riwaaya fii cahdi rasuulillaahi bay ahayd sala allahu calayhi wasalam cahdigii iyo zamankii rasuulkuu ahaayo mar allaalla markaan khudbada ka soo baxna kadib ayaan qadayn jirnay markaasaan hergeli jirnay wa can sahl bin sacad radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi maa kunnaa nuqiilu ma aanan ahayn kuwa qayluusado hergala walaa nataqaddaa kuwa cuna ama qabeeyana ma ahayn ilaa bacda aljumcati jumcada ka gadaal ma ahani jumcada kadib ayaan taa yeelaynay muttafaqun calayhi walafdu limuslim wa fii riwaaya fii cahdi rasuuli illaahi zamanka nebigayna ahayd oo rasuulkaa markaa joogay wa jaabirin ana nabiya sala allahu calayh wasalam kaana yakhdu wuxuu ahaa mid khudbeeya qaa'iman asagoo taagan istaag buu nebigu khudbada ku akhrin jiray fa jaa'at ciirun baa timid ama kaana rasuulku wuxuu ahaa yakhtubu mid khudbo akhriya oo khudbada ku jira qaa'iman oo taagan isagoo taagan oo qudbaynaya fa jaa'ad waxaa timid ciirun safar oo min ashaam shaam dhankiisa ka yimid ciirtu waa xoolaha ama safarleyda raashinka u soo wada magaalooyinka si ay markaa u iibiyaanay markaa u beeciyaan ayaa soo galay mar allaalla markii saxaabadu khudbadu ay fadhiyaan nebigana uu khudbaynayo oo ay soo galeen weli imtiqaanaacirta ciirta weli waxaa la tilmaamay inay gurbaan iyo waxyaabo ay garaacayeen si dadku ay u ogaadaan in tijaar ay soo gashay in raashin la soo geliyey magaalada waxoogaa abaarna waa iska jirtay sidaa darteed baa lahwiga iyo waxyaabaha noocaasna ay markaa garaaceen mar allaalla markii ay soo galeen markay xaaladdu meesha maraysay fan fata waxaa yaacay annaasu dadkiiba orday oo waxay u ifitaaleen ilayhaa ee xoolihii xaggooda nimankii heyrta ahaa ee soo galay ee tijaarada iyo ganacsiga waday ayay dadkii u kala ordeen masaajidka waaba laga kala ordayba waxaa la aaday raashiidka in la soo gato xataa lam yabqa ilaa uusan ku harin masaajidkii khudbadiiba ilaa ina cashara rajulan labaiyo toban nin maahane laba-iyo toban nin bes ayaa masaajidkii ku hartay intii kale waa la kala orday rawaahu muslim baa xadiidka wariyayo waxaa lays yidhi cuntada ilmana waa baahan yihiin haddana way soo gashay khudbada kolley iyo waxaan waa dib dambaa loogu soo noqon doonaaye hal mar ha laga gaarsiiyaa meeshii ilaahay baa soo dejiyay waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'iman qul maa cinda allahi khayru min allahwi wa min altijaara wallahu khayru raasiqiin maxaa dhacay baa muminiinti maxaa loo kala orday rasuulka allow adoo taaganoo qudbaynaya kaa kala tageen maxay arkeen lahwi maxay arkeen tijaaro laakiin saxaabada orodkaa ay ordeen lahwiga shaqo kuma lahayn ayaga maba raba mid gurbaankaa la garaacay burka iyo bariiska ay saliiddaa ka gaarsiiyon bay islahaayeen oo ilaahay baa yidhi waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha ilayha waxay tilmaamaysaa waa tijaarada keligeed oo waxa inay gataan ayay markaa rabeen way kaa tageen adigoo taaganoo qudbaynaya qul maa cinda allaahi ku dheh waxa ilaahay agtiisa ahaaday ayaa khayrun min alla'wi wa min atijaaraba ka khayr badan jannaa loo fadhiyey wax ilaahay kugu dembi dhaafayaa loo fadhiyey toban maalmood dembi dhaafkooda wax lagu helayaa loo fadhiyey dariisadu orodeen buu leelah subxana wa tacaala qul maa cinda allahi khayru min allahi wa min atijaara wallahu khayru raasiqiin marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa laba iyo toban qofood iyo khudbad maalintaa lagu tukaday xadiid baa noo imaan doona afartan tilmaamaya laakiin tiro sugan ma aha an ibni cumar radi cumara radia allaahu can qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam man adraka qofkii haleela oo ku soo gaara rakcatan hal rakaco oo min salaati اljumcati jumcada salaadeeda ah iyo wagayrihaa kayrkeedba ama jumcaya aan xataa haddii inta uu ku soo gaaro falyudif ilayha ha u iilo oo ha dhammaystiro xaggeeda ukhraa midda kale qudbadii rakacadii uu ka soo gaaray fal yudif ha ku daro oo ha u iqaafeeyo ilayha xaggeeda rakacadaa uu tukaday ukhraa midda kale waqad tammat salaatuhu salaadiisuna taam waay hal rakaca ku soo gaarto qudbo duhur tukan maysid rakacada dhiman ayaad dhammaystiraysaa laakiin haddaadan bar rakaca ku soo gaarin oo rakacad kaamila aadan la qabsanin markaa waxay noqonaysaa afarta rakacad inaad taam yeesho laakiin haddaad ku soo gaarta hal rakacad oo dhammaystiran oo imaamka aad la tukatid kadib hal rakacad ku soo daraysaa waad iska salaamo noqsanaysaa in sha allah waqad tammat salaatuhu salaaddiisuna waa taama way dhammaystiran tahay rawaahu nasaa'i baa xadiidka wariya ibnu maaja wاdaaru qudni wاllafdu lahu daaru qudni baa lafdiga iska leh waisnaaduhu صaxiix sanadkiisu waa saxiix xadiidku laakiin qawa abu xaatim irsaaluhu abu xaatim wuxuu qawi ka dhigayuu xoojiyey xadiidku inuu ifsaal yahay mursal macnaha laakiin xadiidku waa xadiid saxiixaho wuxuu tilmaamayaa ama khudba ha ahaato horeyna waan u soo marnay qof allaala qofkii casirka rakacad ku soo gaara ku dhammaystira intay qoraxdu dhicin ka hor kadibna ay ku dhacdo inta kaleu tukanaa salaadiis waa u jirtaa subaxana saasoo kale laba xadiisoo nooca labadaa qayboodna markaa waan soo marnay marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa man adraka rakcatan qofkii rakacad haleela oo min salaati اljumcati jumco salaadeeda ah iyo wagayriha hayrkeedba jumco hayrkeed waaye falyudif ilayha ha ku dhammaystiro oo ha ku idaafiyo ha ku wado ilayhaa xaggeeda ukhraata kale waqad tammat salaatuhu salaadiisuna waa taam ma aha mar walba sal inuu garabka kuu saamaado oo laamiga wasaqdaad ku tukato dadaba caada ka dhigtayba da'bi iyo caadow weligii dadaa jiray safkaa hore aan qudba ku tukanin suu magaalada u yimid ilaa iyo hadda haddanaan qalbigiisa ku jirin mar walba inuu wasaqdaa iyo dhiiqadaa ku dhex tukado qofaa diyaaru ahba meeshaan khayr baa la kala badsanaa khayraa la kala boobayaa saacadda hore ninkii masaajidka yimaada buu dhahay nebiga maalinta jumca muxuu la mid yahay sidii nin rati geela sadaqaystay oo kale hilbihiisa saacadda labaad qofka yimaada wuxuu la mid yahay nin lo sadaqaystay saacadda saddexaad ninkii yimaadaa wan geesa leh nin la mid yahay saacadda afraad ninkii yimaadaa dajaaja macnaha door ama digaagad nin sadaqaystay ayuu la mid yahay saacadda shanaad ninka yimaadana ukun nin sadaqaysto la mid yahay xataa ukunta ma sadaqaysanaa iska daa kale geel iyo waxyaabe iyo lo iyo jumco kasta haddaad qurbaanaan u baxsatay ka waran neeqa xasanaadaa la helaa maqaayadaasuu fadhiyaa waa sheekayna ummadii masaajidkaay ku jiraan suuratu kaafiyaa la aqrina ilaahayaa la barya subxaana wa tacaala saacad ijaabaa lagu jiraa suu u sheekaynaayo oo hilibkii soo baxay uu ku soo qadeeyo hadda waxaan soo tilmaannay waxaanu qadayn jirna bacda aljumca markaasuu salli wuxuu fiisanaa maqaayadda horteeda meeshaasuu ku tukanaa salaad jumca waa jumco walba marka ilaaha laga cabsada subxaana wa tacaala mar hadday dhacdu qofku mashqulo waa mawduuc kale laakiin ninka da'bi ka dhigta ka warrama caadana markaa ka dhigta saa darteed waxaa loo baahan yahay in xasanaad badan la shaqaysto waxyaabaha badan oo sahlan xasanaadka lagu helaan dayacayno aad bay u badan yihiin wa can jaabir bni samura radi allahu can ana اnabiya sal اllahu calayh wasalam kaana yakhtubu nebiguu khudbaynahayay qaa'iman asagoo taagan uma yejlis haddana wuu fadhiisanayay uma yaquum haddana wuu ka cahayey fayakhطubuu khudbaynaya haddanauu khudbo akhrinayay qaa'iman asagoo taagan ee faman amba'aka qofkii kuu sheega kuuna warrama annahu kaana inuu nebigu ahaa yakhطubu mid khudbo akhriya jaalisan asoo fadhiya faqad kadaba been buu kuu sheegay been waay nebigu kuma khudbeen fadhi nebiga istaag buu ku khudbaynaya khatiibku waa inuu istaagaa markuu khudbada akhrinaayo mar allaala markuu cabbaartii qaybta hore dhammeeyana waa inuu fadhiisto wax yar kadibna uu kaco qaybta kale markaa uu dhammaystiro saasaa nebiga ka sugnaatay sal alla alih wasalam ahraja muslim baa xadiidka wariyey jaabir ibnu samura wuxuu leeyahay ana alnabiya sala allahu calayh kaana wuxuu ahaa yakhtubu mid khudbeeya nebiga yakhtubu buu ahaa qaa'iman taagnaashuu ku qudbaynaayey hadduu kari karo qadiibka waa inuu istaagaa uma kadib markuu aar cabbaar wado yajlis uu fadhiisanayay haddana uma kadib yaquum waa istaagaya haddana nebiga khudbatu wuu khudbaynahayay qaybta labaadna qaa'iman istaag ee faman amba'aka qofkii kuu warramaa kuuna sheegaa annahu kaana inuu ahaa nebigu yakhtuba mid khudbada ku akhriya jaalisan fadhi faqad kadaba been buu sheegay waa been sheegay ka akhrajahu muslim baa xadiidka wariye wa can jaabir bin cabdillaahi radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calay wasalam idaa khataba markuu khudbada akhrinaya ixmarad waxaa guduudan jiray caynaahu indhihiisa wacallaa waxaa kor noqon jiray sawtahu codkiisa codkiisana kor buu u qaadi jiray washtadda waxaa adkaan jiray hadabahu xanaaqiisa si araysan qof u hadlaaya yuu nebigu ahaa sal alla calah wasalam xataa ka'annahu ilaa aad moodda sidii asagoo mundiru jayshin ciidan digahaya ciidan yimid oo soo galay magaalada inuu dadka uga digaayo yaquul uu leeyahay sabbaakum wamasaakum saasuu dhahaa nabiga waa idinku subxaystay macnaha cadowgii waak waa idin yimid oo hadduu idin soo gaaraya subxi ama waa idinku galabaystay wayaquul wuxuu odhanayay amaa bacdu intaa kadib faina khayra alxadii xadiid waxa uu khayr badan iyo sheeko kitaab ilahay kitaabkiisa subxaana wa tacaala wa khayra alhuda wa khayra alhuda hanuun waxaa u khayr badan wa khayra hadyindhe dhaqan ama hanuun waxaa u khayr badan hadyu muxammedin muxamed hadyigiisa dhaqankii nebiga uu ku dhaqmay wa shara alumuur umuur waxaa u shar badani arimo muxdaaatuha tayada cusub waxa muxdaaadkee la soo diriyo ee gadaal laga keenee xagga cibaadada taasaa ugu xun wa kulla bidcatin dalaala bidco walba waa baadi buu dhahay nebiga baadi waaye wax kastoo bidca ah bidca xasana ma jirto kanaa bidca xasanaa iyo kana bidacsan iyo bidca dhammaanteed waa baadi buu dhahay nebiga wa e, kulla bidcatin bidca dhammaanteed dalaala waa baadi rawa muslim baa xadiidka wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofka khudbada aqrinaya inuu si qiiraysan khudbada u akhriyo inuu codkiisa kor u qaado in dadka uu u digo oo mataqaanaa cabsi iyo waxyaabo badan quluubtooda lagu abuuro jaabir ibn cabdillah wuxuu leeyahay kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa idaa khataba markuu khudbo akhrinayo ixmarad caynaahu mid indhiisu ay guduutaan nebiga indhiisu ay guduudan jireen wacalaa sawtuhu codkiisana kor buu dhigi jira nebigu wuu qaylin jiray washtadda qadabuhu caradiisuna darnaan jirtay of caraysan su u hadlo u qayliyo oo kale saasuu ummadda ugu akhrinaya xataa kaannahu ilaa aad moodo sidii inuu asagu mundiru jayshin ciidan u digaayo ciidan hadduu yimaado cadow ah ay soo galaan qofka dadka u digaaya tartiib uma hadno war meesha ka baxa ma jirto waa qaylinaya waa waree ba'aye tolbeelaye waqac noocaasoo kale ah. marka sidii qof aad moodaa ee ciidan jiish soo galay inuu ummadda uga digaayo sabbaxakum wamassaakum uu leeyahay warooy idinku waa barisayey idinku galaabaystay ويقول أما بعد intaa kadib فإنa khayر الxadيiث xadيiث waxa u khayr badan waa kitaaب الlah ilahay kitaabkiisa وkhayر الhadي hadyi iyo hanuun iyo wax lagu hanuuno la raaco lagu dhaqmana hadyu muxamadin muxamed hadyigiisa وashar الأmuur umuur waxa u shar badan u xunna muxdaثaatuha waa wax la soo diriyo man أxdaثa fii أmrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun qof allaala qofkii keena waxaan diinteenna ku shaqo lahayn waa lagu celinaa qofkii camal qabta waxaan hadyigii diinka ahaynna waa lagu celinaa wa kulla bidcatin dalaal bidca dhammaanteed waa dalaal rawa muslim baa xadiidka wariyey wa fii riwaayatin warin kale oo lahu muslim waxay ahayd kaana khudbatu nnebiy nebiga khudbadiisu waxay ahayd yowma aljumucati jumcada maalinteeda yaxmad ullah ilah buu mahadin jiray ilaahay mahadiisuu ku bilaabayaa wayuni wuu ammaani jiray calayhi cala allah uma yaquul kadib wuxuu dhahaya calaa iri daalika marka mahadinta alleh iyo ammaanta alla uu ka baxo wuxuu dhahaya idri daalika waqad calaa sawtuhu asoo codkiisa kor u qaadaya wa fii riwaayatin lah waxay ahayd man yahd man yahdi allaahu qofkuu ilaahay hanuuniyo falaa mudilla lah wax dhumin kara ma jiro waman yuqlil qofkuu ilaahay dhumiyana falaa haadiya lahu wax hanuunin karaa markaa ma jiraan walinasaa'iyu wa kullu dalaalatin fi اnnaar wakullu dalaala baadi dhammaanteed fi nnaar meeshaan tiri kaanat khudbat الnabiy sal اllah alayh wasalam yowma اljumcati yaxmad allah wayufni calayh uma yaquul calaa iri dalika ama bacd sama ama bacdu markaa dhihi jiray waqad calaa sawtahu asoo codkiisa kor u qaadaya wa fii riwaaya lahu man yahdi allaahu qofkuu ilaahay hanuuniyo falaa mudila lah wax dhumin kara ma laha waman yudlil falaa haadiya lah wax hanuunin kara isagana ma laha walinasaa'i wakullu dalaalatin fi nnaar meeshii hore ku ekaysay wakulla bidcatin dalaal waxay ku dartay riwaayad kale wa kullu dalaalatin fi nnaar baadi dhammaanteed naartay dhex ahaanaysaa naarta gudaheeda ka fiiri wa can cammaar bin yaasir radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuul allahi rasuulkii allaan maqlay yaquul asagoo odhanaya rasuulkii ilaahay ayaan maqlay asagoo dhahaya inna tuula salaati rajuli ninka salaad dheeraantiisa iyo wa qisaara khudbatihi khudbadiisa gaabnaanteeda qofka khudbaynaya mar allaala marka uu khudbada akhrinayana khudbada soo gaabiya ee salaadana dheereeya qofka salaad dheeraantiisa iyo khudbogaabintiisii yaraantiisa mu'inatun waa calaamad oo min fiqihi fiqigiisa ka mid ah inuu faqiih yahay bay tilmaamaysaa nin cilmi leh nin calmi leh inuu yahay bay markaa tilmaamaysaa oo waa calaamad iyo miiso tilmaamaysa inuu qofka faqih yahay rawa muslim baa xadiidka wariyey camaar ibn yaasir baa maalin qudbiyey qisada waxay ku timid qudbadii ayuu mataqaa qudbadii ayuu soo gaabiyey oo qudba yar oo macaan buu ummaddii u akhriyey kadibna salaaddii buu dujiyey nin baa dhayaabaa abaykhdar baa la dhihi jiray maxaasaa u yeeshay xogayna noo balbalaarisid baa fiicnayd oo kastoo aad ku dartido macnaha waa waxaan heli lahayn sharaxaad intii markaa ka badan markaasuu xadiisku akhriyuu yidhi rasuulkii allaan maqlay asagoo dhahaya qofka salaad dheeraantiisa iyo qudbogaadnaantiisa waa calaamad tusinaysa qofku inuu faqiih yahay qofku inuu nin cilmi leh saasaad ku fahmaysaa macnaha oo macnaha faqiih markaa yahay maaha inuusan qofka khudbada akhrinayo uusan cilmi lahayn maaha qofka xataa inta khudbada dheereeya ama salaada gaabiya uusan ahayn uusan ahayn qof calim ah macnaha cilmigii khudba akhrinta uu ku akhriyo wuu leeyahay laakiin fiqinimadii xaaladda lagu samayn lahaa tii markaa lahayn saa darteed baa khudbada in waxoogaa la soo gaabiyo salaadana la dheereeyay aad u fiican tahay ama khudbada baryaha jirto aad arkaysaa cagsi khudba iska dheer iyo salaad gaaban marka waxaa loo baahanya qodba xoogaa ummaddan anfacaysaa wax taraysaa ummaddana mataqaanaa lagu buubaabinayo alla ka cabsi lagu abuuraayo ee salaad haddii wax la dheeraynayana dheer haddaan soo marnay salaadaha la gaabiyo macnaheedu ma aha salaadaan dheerayn hadda tilmaamayo salaad iska dheer ayadana oo ummaddii caajisaa laakiin waa salaad dadka si rasuulka uu tilmaamay qof kastoo markaa tukan karo shuruuddeedii wixii la dhammaystiro wa can ummi hishaami binti xaarifa radi allaahu canha qaalad waxay tidhi maa akhadtuka ma qaadanin qaaf wاlqur'aani اlmajiid suuradda qaaf la yidhaahdo kama qaadan macnaha kama xafidin ilaa can lisaani rasuulillaahi rasuulka carabkiisa maahana sala اllahu calayh wasalam carabka nebiga ayaan ka qabtay oon ka bartay waayo yaqra'uhaa wuu aqrinahayey kulla jumcatin jumco kasto cala almimbar buu ku akhrinayey idaa khaطaba annaas markuu dadka u khudbaynaayo rawaah muslim baa xadiidka wariyey oo wuxuu tilmaamaya in qur'aan iyo aayado lagu akhriyo khudbada dhexdeeda haddii u fiican tahay wayna noo imaan doontaa maa akhadtu bay tiri gabadhan ma ka qaadan oo kama xifdinin suuradda qaaf walqur'aani almajiid la yidhaahdo ilaa nebiga carabkiisa maahana sal alla calayh wasalam ilaa bilisaani rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam yaqara'uhaa waa ku akhrin jiray suuradda nebiga ee wuu akhrin jiray kulla jumcatin jumco kasta cala lmimbari mimbarka dushiisa idaa khaطba الnaasa markuu dadka u khudbaynayo rawaahu muslim can ibni cabaasin radi اllahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu dhahay sal اllahu calayh wasalam xadiidkaa qaafa qur'aan majiid tilmaamaya wuxuu noo tilmaamayaa waxyaabaha tikraarkiisa kuugu bataa dhegaysiga dhegays waxbuu saameeyaa markaad wax badan dhegaysatood ku celcelisa dhegaysiga taaiir fiican baad markaa helaysaa sababtu waxay tahay waxaa dhici karta waxa aad wax badan ku celcelisay oo dhegaysigiisa inaad xifdiso inaad qabatay u badan tahay nebigu wuu jeclaan jira mararka gobol ka mida dadka qur-aanka akhnaya inuu dhegaysto sal alla alih wasalam marna asaga codsan jira wuxuu dhihi jira saxaabada gobol ka mida kaalay iqra' calaya alqur'aan igu kor akhri asaga intay yaabaan bay dhihi jireen see kugu akhrinaynaa wacalayka unzil adaa lagugu soo dejiyaaye inaan keyrkii ka dhagaystaan jeclaa buu dhihi jir nebiga sal alla ibn mascuud wuxuu dhahay waxaan ku akhriyay suurat nisa ilaa uu aangaaray fakayfa ida ji'na min kulli ummatin bishahiid waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida kaasuu dhahay xasbuka iska jooji saasaa u fiiriye faidaa caynaahu tadrifaan waa oynaa nebiga sala allahu calayh marka ta'iir gooni buu leeyahay waxaa tusaale ku ah raadiyaasha waxay soo daayaan heesooyin waa la soo dayn jiray heesooyin kacaan baa lasoo dayn jiray heesooyin jacayl baa lasoo dayn jiray hal qofoo annaga naga mid ah oo inta buug iyo qalin qaatay qortay ma jirin haddana qofka soo heesi kara hadda qof kasta qalbigiisa waa ku jirtaa sababta maxay tahay waa nagu batay laga soo bilaabo wakhtigii dawlad dhalatay heesihii la bilaabay suu u socday raadi muqdisho waxaad arkaysaa qof walbo gabadha markay guriga xaaqayso way la qaadaysaa weligeed isma dhin xifdi haddana xabad qaldi mayso wiilashu waa lamid gobolka mid ah wax allaala wixii marka samaaciisii dhegaysigiisa kugu bataa la xifdinaya low qur'aanka saa loo dhegaysto wax badan waa la xifdinaa asagana marka qaafa alqur'aani almajiid waxaan ka qaatay bay tihi oon ka xafido ka xifdiyey carabka nebiga sala allahu calayh wasalam waayo jumco kastuu akhrinayay wacan ibni cabbaas radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam man takallama qofkii hadla yowma aljumcati jumcada maalinteeda walimaamu yakhtubu imaamkuna uu khudbaynayo fahuwa kaasi kamali ximaar dameer buu la mid yahay waa ximaar yaxmilu asfaaran asfaar sidaa xaqiiqdii waaba yahayba dameer asfaar wada kutubo cilmiga waaweyn dameer xambaarsan buu la mid yahay wاladii midka yaquulu lahu u dhahaya amsit ams kii hadlaabaad shib tiri waa israacday labadeeda isku midaa tihiin wاladii midka yaquulu lahu u dhahaya ansid aamus oo saa dhahayana laysad lahu jumca kaa jumca ma laha rawahu axmed biisnaadin laa ba'sa bihi sinad aan baasnayn buu ku wari buu yidhi wahuwa yufasir wuxuu ku fasirayaa xadiid abi hurayra radia allaahu canhu oo fii saxiixayn ku sugan marfuucan ah oo ah idaa qulta haddaad dhahdo lisaaxibika saaxiibka ansid yowma aljumcati jumcada maalinteeda walimaamu yakhtub imaamkuunu khudbaynayo faqad laqawta laqwi baad samaysay laqwi baad la timid iyo xumaan waman laqaa falaa jumcata lah qofkii laqwi samayna jumco ma laha jumca in la aamusaa loo baahan yahay faan la hadlin oo imaamku in allaala inta uu khudbaynaayo dad baa sheekaystaan mar haddii imaamku uu khudbo bilaabo wax jira ma jiro salaad ma jirto qur'aan akhris ma jiro tusbax lagu wardiya ma jiro wax jiraa ma laha waa la wada joojinaa dhammaan khudbadaasaa la dhegaysanaa waadhama doontaa maxaadiis qaar xitaa qofkii qurux qaata waman masa xasa qofkii saa u taabta laqi buu la yimid asagana wax ciyaar dhan ma jirto laba xaggaasay ku sheekaysanayaan ku mobil baa u soo dhacay kor buu saaran yahay ku qofuu la hadlayaa ku qofuu shibdheh leeyahay xataa almr bilmacruuf wanahyi can munkaraa la diiday qof qalad ku jira shibdhe dhaaf ma dhihi kartid intaad rumaynayso neer khudbaana dhaafto dameero marin marka oo xasa saaran marka khudbada aad ha loo dadaalo dadaa waxay u maleen inay wax weyn bay ahayn salaadda basuu sugayaa khudbada in la dhegaysto waa muhiim waa shay aad iyo aad u qiimo badan dadkaan hadda tilmaanay banaanka ku tukada ee marka imaamku mu'adinku aqimo sadhigoodu ayagoo garabku saaran guriga ka soo degaaya weligood khudbama dhegaysaninba marka saa darteed xaalka saa ma aha wuxuu leeyahay ninka lagu magacaabo bni cabbaas qaala rasuuluullaahi rasuulku wuxuu dhahay man takallama qofkii hadla yowma aljumcati jumcada maalinteeda walimaamu yakhtubu imaamkuu khudbo akhrinaya fahuwa ka maal ximaar waa dameer oo kale oo yaxmilu asfaaran kutuba cilmiya wataa qur-aankiyuu ku sifeeyey maalu ladiina xumiluu tawraat uma lam yaxmiluuha ka maal ximaar yaxmilu asfaara bi'sa maalu qowmi aladiina kadabuu biaayaat illah waa maal laysku miiaala midka ugu xun saasuu ilah tilmaama subxaana wa tacaala yaxmilu asfaara wاladii yaquulu lahu ansid midka aamus dhahayana laysad lahu jumca uma sugnaanin rawa axmed biisnaadin laa ba'sa bihi sanadka baas baa ku jira la yidhi laakiin waa daciif xadiidka marka uu leeyahay wahuwa yufasir wuxuu ku fasira xadiidka xadiidka abu hurayre soo socda oo fii saxiixaynka ku sugan oo marfuucna ah kaasoo dhahaya idaa qulta lisaaxibika ansid haddaad ku dhahdo yowma aljumca jumco maalinteeda walimaamu yakhtub faqad laqawta laqwi baad la timid xadiiskaasoo saxiixa kaba fasiraya markuusaa leeyahay midkaa bacdaba uu daciif yahay wax tafsiir saas uguma baahno waay xadiid kalaal jira oo tilmaamaya in qofka noocaas ah uu arintaa la mid yahay amuusan jumco lahayn hadduu laqi markaa la yimaado oo saxiixa asagana laakiin mar walba dhib baa ku jira imaam khudbaynaaya weligaa ha hadlin imaam khudbaynaaya qur-aan ha akhrinin imaam khudbaynaya ha wardinin waxi oo dhan waa la soo duuduubayaa ilaa imaamkaasaa la dhegaysanayaa wa jaabir qaala dakhala rajul baa soo galay yowma aljumcati jumcada maalinteeda wاlnabiyu sal اlla alay slamna yakhطub uu khudbaynahayo qaal wuxuu dhahay nebiga faqaala eh, wuxuu dhahay rasuulka sallayta ma tukatay qaala laa qaala qum fasalli rakcatayn istaag oo laba rakaca tuko muttafaqun calayh muttafaqun calayh wuxuu tilmaamayaa xadiidka nebiga sala allahu calayh wasalam oo maalin jumca khudbo akhrinaya ayaa nin soo galay masaajidka markuu soo gala u iska fadhiistay amasoo dadkii soo dhedhex maraya markaasaa wuxuu yidhi nebiga ma tukatay intaadan imaanin ka hor ma tukatay markaad soo gashay maya istaag ee laba rakacadood tuko meesha waxaa laga bixinaya imaamkoo khudbaynaya qofkii yimaad waa tukanaa salaataad masjidka riwaayada qaar waxay ku dareen dedeji laba rakaco duko dedeji manaa boobsiye saa darteed qofkii fadhiyey oo hore u fadhiyey ma istaagi karo imaamka oo khudbaynaya saar ma u istaagi karo dadka gobol ka mida ah waxaa jira markuu khatiibku fadhiisto labada khudba inta u dhaxaysa dad istaagoo tukanaya in kastooysan badnayn mamnuuc waay haddaad horay u fadhisay ma istaagaysid haddiise bannaanka aad ka timid markaa waad tukanaysaa labadii rakacadood muttafaqun calayh wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana اnabiya sal اlla alay wslam kaana yaqra'u mid ku akhriya buu ahaa nebiga fii salaati اljumca jumcada salaadeed wuxuu ku akhrin jiray wuxuu ku akhrin jiray suurat اljumca iyo wاlmunaafiqiin rawahu muslim baa xadiidka wari waa labada rakacadood rakacada koowaad faatixada kadibna wuxuu ku akhrinaya suurat jumca rakacada labaad faatixada kadibna munaafiqiin buu ku akhrin jiray rawahu muslim baa xadiidka wariyey walahu waxaa u sugnaa can nucmaan bin bashiir kaana wuxuu nebiga yaqra' mid akhriya fi lciidayn labada ciidood iyo fi ljumcati salaada jumcaba sabbix isma rabbika alaclaa iyo hal ataaka xadiiu lqaashiya taaratan maroo taarat waa dhici kartaa in loola jeedo manaa labada xadiis ka hor imaan maayaan mararka gobolka mid waxaa dhici jirtay inuu sabixisma yahlataaka eh, xadiiu hashi inuu ku ahriyo salaada jumca nebiga sal alay wasalam mar waxaa dhici jirtay inuu ku akhriyo suuratu jumca iyo suuratu munaafiqiin macnaha marna saasuu yeelahayey marna saasuu markaa yeelahayey marka xaaladdu way bannaan tahay way jirtaa maaha inaanu wax kale lagu akhrin karin wixii kaloo markaa lagu akhriyo way iska ansaxaysaa dhammaan laakiin rasuulka inta badan saasuu ahaa sal alla alay wasalam oo sabixismana faatixada kadib ayuu rakacada kuwaad ku akhrinaya hal ataaka xadiiulhaashiyana wuxuu ku akhrinaya faatixada kadib rakacada labaad wacan zayd ibn radi allahu canhu qaala wuxuu idhi salla nabiy nebigaa wuxuu tukaday sal alla alay wasalam alciida salaaddii ciideed uma ka bacdina rakhasa wuxuu ruqseeyey fi ljumcati jumcadii jumcadii buu ruqseeyey oo macnaha maalin jumca ayaa waxay ku soo aaday ciid ayadoo ciid ay tahay iyo haddana jumco noqotay waa laba ciidood marka laba ciid baa marka isu yimid rasuulka sal alla alay wasalam faqaal wuxuu yidhi man shaa'a qofkii doona an yusalliya inuu tukado waa khudbadee falyusalli ha tukado qofkii raba ha tukado waayo ciid laba ciid baa isku timid hal maalin salaaddii ciidda qofkii tukaday salaadda jumcaha hadduu doonana ha tukado hadduu doonana ha ka taga macnaha waa sidaa oo duhurka tukanayaa laakiin waan tukanaynaa buu yidhi nebiga sal alla alay wasalam waan rabana ha faman shaaa an yusalliya falyusalli rawahu lhamsa xadiidka wariy ila tirmidi maahane wasax ibnu quseyme uu soo ceela xadiisku waa xadiis saxiixa wuxuuna tilmaamayaa way dhacdaa mararka gobol ka mid ah in hal maalin laba cid ay noo timaado maalin jumca inay ciid ku soo aado maalin jumca hadday ciid ku soo aadoo laba ciid aan isla helno oo ciiddii ay tukadaan dadkii salaaddii khudbada haddii la gaaro wakhtigeeda man shaa yusalli falyusalli qofkii doona inuu tukado ha tukado laakiin rasuulku muxuu tilmaamay riwaayado kale inuu asagu markaa tukanayo wacan abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa sallaa hadduu tukado axadukum midkiin aljumcata salaada jumco falyusalli ha tukada bacdaha khudbada kadib arbacan afar ragcadood rawa muslim baa xadiidka wariyey afar ragcadood ha tukada salaada khudbada kadib markuu tukado nebigu waxaa soo marnay inuu laba ragcadood ku tukan jiray khudbada kadib laakiin fii beyti gurigiisa qaar waxay yidhahdeen waxaa loola jeedaa qofka ku tukanaya masaajidka ku sunaysanaaya afar ragcadood ha tukado qofkii inta baxa gurigiisa ku tukanayana laba ha tukado sababtu waxay tahay laba rakac bisaa jumcadii la tukaday dad waxaa jira cawaam ah dad waxaa jira aan cilmi saa lahayn haddaad laba kale ku darto xusliya dadkan labalaba ku daraaya ama labadii oo duur ka dhineed ay tahayba markaana saa oo laba ugu daro iska macquul marka say taa u dhicin oo daad masjid ku tukanaysid afarka dhigba afar rakcadood markaas kadhig waxbuu fahmayaa marka laakiin markay aad gurigaaga ku tukanaysid laba rakcadood markaa tuko salaada khudbadaa ka bacdi marka abi hurayra wuxuu leeya rasuulku wuxuu yidhi sal alla wasalam idaa sallaa axadukum axadkiin aljumcata hadduu tugto falyusalli ha bacdaha khudbada kadib arbacan afar hadduu laba iska tuktanayaduna wax dhibaato ah markaa ma laha wa can ibni yaziid anna mucaawiya ayaa qaala wuxuu ku yidhi idaa sallayta haddaad tukato aljumcata salaada jumco falaa tasilhaa hala xiriirinin bisalaatin salaad xataa takallam aw takhruj faina rasuul اllahi sal ه alي wasalam amaranaa bidalika arrintaasuuna amray allaa nuusila inaanan la xiriirin salaatan bisalaad xataa natakalama ilaa aan hadalno aw nakhruj ama aan baxno rawa muslim baa xadiidkaa wariyey wiilkaa lagu magacaabo saabi ibnu yaziid oo canugyarihiisa markaa ahaa ninkaa mucaawiye ayadoo khudbo la tukadayna mucaawiyena uu khudbadii markaa akhnaya ama suu amiin markaa ahaaba ayaa mar allaala markii uu tukaday saab intuu istaagay khudbadii laga baxay yuu isla meeshii ku tukaday haddana mucaawiy nin akhlaaq badan buu ahaa isla markii meesha kuma canaananin markii la baxayuu uu yeedhay markaasuu yidhi haddaad tukatid salaad jumco falaa tasilha hala xidhiirin bisalaad salaad kastana waa la mid assalaamu calaykum assalaamu calaykum baa la yidhi isla meeshii ha istaagin ilaa inaad hadal u dhaxaysiiso aad ha hadasho amase aad meesha ka baxdood ka guurto oo dhinac kala aado xataa laba rakac laba tallaabo horay u bax ama laba badaad u bax qofka dhinacaaga fadhiya bedel oo dhinacaasaa isugu soo bedel oo saa markaa ye arrimooyinkaa ah, oo meesha aad ku tukatay waajibkaad ku istaagsaneed sunnaha ku samaynin waayo nebiga sal اllahu calayh wasalam wuxuuna amray arrintaa oo ah allaa nuusila inaanan la xiriirinin salaatan bisalaad xataa natakallama aw nakhruj ilaa aan hadalno haddii waxoogaa hadal u dhaxeeyey waa mawduuc kale laakiin waa la salaamo noqsaday isla markii waad kacday meeshii waad ku tukatay ma wanaagsan waa laga haboon yahay marka si tartiib ahoo aayad ah ayuu ugu sheegay ninka mucaawiya wiilkaaiskaasaib ibnu yaziid marka waxaa meesha laga fahmayaa in qofka mar allaala marka khalaq uu ku dhaco ise markaan indhaha laga gelin in haddii wax laysku naseexaynayana si tartiiba ah qofkii qallow arka loogu naseexeeyo ma naqaana laakiin qofka markuu qalad galo ka dhinaciisa joogo ilaa laga salaamo noqsado waa dhararayaa wuxuu isleeyaha markuu qayli karto yuu kaa baxsanida koox arkaysa baxay oo laga daba cara agga qayla masaajidkii o dhanba waayo qofka marka jamaaca loogu dhex naseexeeyo inta badan ma qaadanayo nin dadkan ummaddan ku dhex fadhiya oo qaldamay dhehba waa kaasaa qaladaad ku jirtaa adaa qalad ku jira buu leeyahay oo qaldaan aho saan aho kan ah dagaal baa meesha ka imaanaya laakiin haddaad inta gacanta qabato si tartiiba gees ula baxdo oo walaala saan ma aha kana qalad waa la sheekaysadaa laydin malaynayaa si fiican buu kaaga qaadanaya jazaaka allah khayrna waa kugu darayaa tijaabiya idinka waayo eh, naseexo laysugu dhex naseexeeyo caano dhexdeeda fadeexo waay qalad waa dhici karaa bani aadamka salaad baa la qaldi karaa waxbaad qalad u akhrin kartaa waxbaa kaa qaldami karaa laakiin si tartiib iigu sheeg si aayar dharka ha iga dhigin waa dhardhigitaana naqaana annaga qofkaa wala fadeexayna markaasaa dadko dhan saarata wada fiiribaya fadeexoobaya asagoo xaqii raba ama xaqii u jiraba inuu dhinac mara marka marka sidaatee qofka loo naseexaynayo si ayro tartiiba ah loogu naseexeeyo meesha lagu tukadana iyada laga guuro mar allaala marka suno lagu tukanayo wa can abi hurayra radi qaal abu hurayre wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sal اllahu calayhi wasalam man iqtasala qofkii soo qubaysta waa jumcada maalinteeda uma ata ljumcata jumcada yimaada fasallaa tukada maa qudira lahu wixii loo qadaray lahu asaga wuxuu ilaahay u qoray uma intaa ka bacdi ansata aamusa xataa yafruqa alimaamu ilaa imaamku uu faaruquu dhammeeya min khudbatihi uma yusallii la tukada macahu imaamka micigiisa gufira lahu waxaa loo dhaafayaa maa baynahu wa bayna aljumcati اlأkhra maalinta jumcada iyo jumcada soo socota inta u dhaxaysa ayaa loo dhaafayaa intaasaa loo dhaafaa wafadl waxaa loogu siyaadiyaa alaaati ayaamin saddex maalmood waxaa loo kordhinayaa toddoba bay noqonaysaaye saddex maalmood toban maalmood bay markaa noqonaysaa aba muslim baa xadiidka wariyey toban maalmood dembi dhaafkooda maxaa kaa xiga inta kale waa laga yaaba inaan samayno hadalkaa weli naga xiga hadalka waa lagama maarmaan in la joojiyo maa qudira lahu uma ansata aamusa buu dhaa nabig sal la slam yaa aamusi kara kaali dadka aamusi adi khudbadii alla akrinaa waxbaa socdaa inta soo fadhiiskaale intiiba intaa waxyaabo badan oo waxaa jira khudbada naga baabi'inaysaa fadligii awaabta markaa laga heli lahaa weli way ka sii badeen riwaayadaha qaarkood qofkii qubaysta maalin jumco sida janaabada qubayskeedao kale xagga sifadaa loola jeedaa kadibna weysaysta oo gurigiisa kusoo soo soo taaro qaataa kareen iyo duhni wuxuu heli karo soo marsadaa ka bacdi natiib iyo caqal isticmaala raggaa loola jeedaa dumarku waa ka mamnuuc markuu soo baxayo barfuunkiisa iyo catirkiisa isticmaalaa hadduusan asaga haysaninna ka xaaskiisa isticmaala buu dha nebiga sal alla alay waslam caqalka ehelkiisa dumarka la qabo inay caqal yeelan karaan buu xadiisku tilmaamaya haddii adig uu kaa dhammaaday keenaad soo marsato kadibna uu soo baxo buu dhahay nebiga sal alla alih wasalam masaajidka uu soo galo laba qofood dhexdooda uusan dhex marin laba qofood uu kala geynin maxaa maxay tilmaamaysaa taa inuu dhaqso yimaado waayo markaad dhaqso timaado dad ma soo dhex maraysid kadibna laba qofood oo fadhiisa dhexdooda uusan fadhiisanin ama uusan kala geynin dukada wixii loo qadaray raatib jumca ka horaysa ma jirto wixii ilaah kugu talagala tukanaysaa macnaha laba tuko afar duko lix duko toban duko waa lagu ogol yahay wixii ilaah kuu qadara maalinta kadibna imaamka dhegaysta oo aamusa markuu imaamku akhrinayo khudbada kadib markuu khudbada dhameeyana uu la tukado asagoon hadlin intii qudbada socotay intaa qofkii sameeya jumcada ilaa jumcaha dambe inta udhaxaysa waa loo dembi dhaafayaa saddex maalmood waa lagu gudanaya weliba man jaءa biاlxasanati falahu ashru amhaaliha ninkii xasanaad la yimaada toban laabkeed buu leeyahay tobankii baa lagu siiyey laakiin waa la dayacoyaa rawa muslim baa xadiidka wariyey wacanhu abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam dakara wuxuu xusay yowma اljumcati jumcada maalinteeda ayuu ka sheekeeyey faqaala wuxuu dhaha nebiga fiihi jumcada waxaa ku jirta saacatan laa yuwaafiquha cabdun muslimun uusan waafiqin addoon muslim ah wa huwa qaa'im taagan yusallii tukanaya yas'al allah ilaahay weydiisanaya caza wajal شayan شhay ilaa acطaahu iyaah wuu siinaya ilah subxaana watacaala alla ku jirta jumcaha wa ashaara wuxuu ku ishaaray biyadihi gacantiisa yuqaliluhaa asoo yaraynaya yar faraha intuu soo isaaro wax yar waay macnaha saacad markii la yarto lixdanka daqiiq ma ahee qadar baa loola jeedaa qiyaasada ilaah yaqaano marka waa saacad aad iyo aad u yar ila bergs baa laga yana kugu marto adoo dhan adoon weli weyddiisanin oo waxoogaa istir meeshaas waxaan koob shaah ka socod maqaayaddaa soo noqo yaa laga yaba inay ku dhaaftaba iyadoo dhanba kadibna aad soo noqto ma haddoo dhan ilahay waxna lagu saynin marka waxaa la rabaa in aad iyo aad ilaahay looga baryo in rabbi ku waafajiyo muttafaqun calayh wa fii riwaaya limuslim wahiya saacatun khafiif waa saacad khafiif oo fudud wax yar qadar yar saacatu ijaabada lagu tilmaamaayo xadiidku wuxuu tilmaama abaa hurayra maalinta jumuc inay wakhti ku jirto saacad addoon muslim ah oo taagan oo qaa'imahoo tukanaya hadduu waafaqashayna ilaahay weyddiisto ilaah waa siinaya subxaana wa tacaala wakhtigee waaye xilligee waaye iyo sidee waaye ayadana xadiis kala fiiri wa abi burdata can abiihi samictu rasuul allah baan maqlay yaquul dhahaaya hiya ayadu saacadda maa bayna an yajlisa alimaamu waa intuu imaamku fadhiisto mimbarka ilaa an tuqdiya asalaa ilaa salaada la guto rawa muslim baa xadiidka wariyey warajaxa wuxuu rajaxaya daaru qudni annahu min qowli abi burda inuu saa yahay qowlkii abu burda wa fii xadii cabdullahi bnu salaamna cinda ibni maaja saasoo kale u sugnaa wa jaabir cinda abi daawuud iyo wاnnasaa'i annahaa maa bayna salaati اlcasri ilaa guruubi الshams waa inta casrka la tukado ilaa maalinta jumcaha qoraxda ay ka dhacayso saacatu ijaaba meeshaasay ku jirtaa xasan sayxa waaye buu yidhi waqad ikhtalifa waxaa laisugu khilaafay fiiha arrinteeda calaa akar wax ka badan min arbaciina qowlan afartan qowl ayaa midba qolo meel ku tuurtay labada meesha noogu qoran ayaa markaa ugu dhow baa la yidhi ayaa ugu dhow amlaytuha waxaan ku yeeriyey buu dhahay imaamka fii sharxi اlbukhaari waayo bukhaari imaamka ibnu xajar baa sharxay meeshaasaan ku meeriyey oo aan markaa isugu keenay waa afartan qowl ayaa ku jira oo laysu wada khilaafay saacadday ku jirto maxaa laga rabaa marka jumcahoo dhan in la dadaalo fisqi kasta jumca la sameeyaa riwaayadda ugu fiican oo say tilmaamayaan ayaga jumca la dhigaa filimkan ugu fiican jumca la dhigaa cayaaraha jumca la dhigaa wax walbo saacad ijaabo laga mashquuliya waa la sameeyaa maalinta jimcaha saa darteed baa maalin jumca meeshii saacad ijaaba la raadin lahaa waxaan raadinaynaa tikidhadii aan ku geli lahayn meelaha fisqiga iyo xumaanti taasaa naga mashquulisay markaasaa jumco kasta waxaana dhaafa saacatujihaad wakti ilaahay uu dadku wax siiyo waana dhaaftaa marka taa ayaa la samayna xadiidka koowaad wuxuu tilmaamayaa qofkii waafaqa asagoo taagan shayna ilaahay weydiisto tukanaya in la siinaayo xadiidkaa kale wuxuu tilmaamayaa annaha maa bayna salaati alcasri ilaa guruubi shamsi inta udhaxaysa inay markaa tahay salaada casirkaa kadib salaad laga tukadaa la yidhi ee sidee loo noqon kartaa qofku inuu salaad tukanayo waxay dhaheen qofka inta salaad casir tukadaa masaajid ka fadhiistaa maqhrib suga muxuu la mid yahay si qof salaad ku jiro o kale sunnagu tilmaamay kama zuula axadka inuu salaad ku jiro mantadara salaadto salaad sugaaya marka haddaan fadhiisano oo aan sugno ilaa salaada kale ilaahayna aan weydiisano ilah waana siinaya subxaana wa tacaala waxaa kaloo lagu cileeyo la yidhi qaa'im baa la yidhi oo lama tilmaamin qof fadhiyo salaad sugaaya qof taagan say noqotaba isku soo duuduubo saaca ijaaba ku jirta jumcaha sidii loo raadin lahaa loo heli lahaa falkeeda alla gala insha allahu tacaala wa can jaabir radia allahu can qaala wuxuu yidhi madat isunna sunnadu ku tagtay anna fii kulli arbaciin afartankii kastii fasaacidaa wixii ka badanba jumcatun jumca laga rabaa afartan qofood iyo wixii ka badan ay jimco ku waajibaysaa saas ayaa sunno ka sugnaatay rawaahu daaraqudni biisnaadi daciif laakiin xadiisku waa xadiis daciif ah waxaan soo tilmaanay labaiyo toban qofood xadiis saxiixa inay ku dugteen salaad khudba ah khudbo waxaa loo shardiyaa jamaaco in la helo dad khudbo qof khudbo aqriya dad loo afriyo intay cadad noqotaba jamaaco unbaa loo shardinayaa saasaa markaa la yidhaahdaa tuulooyinka waxaa dhici jirtay waa la istirin jiray o laba saddex afar tobanaa la mara waa la sugi jiray labaatanay noqdeen dadkii soddon iyo shan halmara marka afar soddon iyo sagaal la gaaro oo qof la waayo hal qof oo geelaya meelxaa laga soo raadi jiray si afartanku noqota mashaakil iyo dhib baa la mari jiray marka saa darteed afartankaa xadiidka tilmaamaya daciif ah wax walba oo xadiidoo tiro ku xihay wax ka sugan ma laha saa darteed qudban waxa loogu talagalay oo tukanaya wixii jamaaca waajib ku noqotaa macnaha wixii jamaaca lagu magacaababa intaasaa markaa loogu talagalay afartan iyo sagaal haddasoddon iyo sagaal hadday gaarto oo kii afaraad igeeyeygii loolayla soo waayo oo la soo wado duura la tukan jiray dhibaatada ummadda haysatay marka insha allahu tacala waa la tukan karaa salaada khudbada wacan samura ibni jundub radi allahu canhu ana اnabiya sal اlla alay slam kaana yastakfiru اlmu'miniin wاlmu'minaat wiilasha mu'miniintii gabdhaha mu'minaadkaba istikfaar buu weydiin jiray nebiga kula jumcatin jumca dhammaanteed rawahu lbazaar baa xadiidka wari biisnaadin isnaad buu ku wariyey layin markaa ah layin daciif buu ula jeedaa asagana waa daciif oo wax qasaba markaa ma aha laysaga ducayn karaa laakiin haddaan loo ducaynin ma aha wax la dhihi karo salaaddii khudbadaa baaba'day ama salaaddii khudbadaa markaa burtay wa can jaabir ibni samra radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa fi lkhudbati khudbo wuxuu ahaa khudbada dhexdeeda yaqra'u mid ku akhriya aayaat oo min alqur'aan aayaad qur'aan ka mid ah wayudkiru naas dadkuu ku xusuusin jiray nebigu dadkuu ku waanin jiray aayaadka rawaahu abu daawuud waaslow fii muslim buu xadiisku ku sugan yahay waa xadiis xasan ah camalfal mudan wuxuuna tilmaamayaa khudbada dhexdeeda in aayad lagu soo qaato way wanaagsan tahay haddana waxaan soo marnay gabadhii inay tiri qaaf walqur'aani almajiid afka nebigaan ka xifdiyey oon ka qaatay waayo jumco kasta ayuu dadku markaa khudbada ugu akhrin jiray sal اllahu calayh wasalam aayadaha qur'aanka waxay ka mid yihiin waxyaabaha qofka lagu wacdiyo lagu waaniyo wax ugu fiican waxa ugu ta'iirin badan waa kitaabka qur'aanka ah ilaa ilaahay uu yidhi fadakir biاlqur'aan man yakhaafu waciid waa ku waani qur'aanka qofka waciidka ka cabsanaya wakadalika anzalnaahu qur'aanan carabiyan wasarrafna fiihi min alwaciid lacallahum yattaquun intaa inay cabsaan baa la rabaa aw yuxdiu lahum dikran ama inwaano ay u soo wax cusub waayo qur'aanku waa shayga ugu qiimaha badan ilahi noo soo dejiyey qofkii qur'aankan ku hanuuni waayaa fa biayi xadiiin bacdahu yu'minuun maxaa kadib oo lagu hanuunaa sida ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala aqri qur'aanka buu ilaahay dhahay subxaana wa tacaala kuma waani waayo waxaa kuwaana qaadanaya man yakhshaa wayatajannabu alashqaa shaqigana waa ka fogaana qur'aanka kan madaxa adag kee waaye alladii yasla annaara alkubraa naar weyn buu qalbigaaga inuu isbedelaa la rabaa aayaad alla marka la akhriyo waxaan rabaa qalbigaaga inuu si kala noqdo in aad wax isbedel kaa muuqdo haddaad xumayd inaad fiicnaato haddaad fiicneed inaad fiicnaanta sii laba jibaarto haddaad qaflo ku jirto inaad soo jeesato haddaad soo jeeddo inaad xoog u soo jeesato qur'aanka saas haduu yeeli waayo ama qalbigaa uu saa yeeli waayo waa laga istaagaa qiimihii faydaad leedahay ma laha qur'aanka akhriya intuu qalbigiinna jilcinayo yuu nebiga sal alla alih wasalam maantaad isku khilaaftaana faqmu macnu ka istaaga sababtu waxay tahay qur'aanku ilaahay subxaana wa tacaala waa wacdiga iyo waanada ummadda loogu talagalay inay xumaantan uga sajaroobaan wanaagana ay markaa ku raacaan dhingaalaan soo marnay intuusan weli soo islaamin nebigooba uur akhrinaaya ayaan ku soo gaaroon arkay buu yidhi adnoo dhan waa isbedelay buu yidhi kaada qalbii wuxuu sigay tiir qalbigii inuu soo baxo uu sida shimbirtaa ku ru'aada waa nin mushrik ah nin gaal ah maalin maalmaha ka mida ah, maxaa dhacday waxaa dhacday markii nebigu nashmi uu akhriyey ee meesha ugu dambayse la gaaray waa wada dhaceen ma iscelin karo qofka qur'aanka marka la akhnay saasaa dadka loogu talagalay dadka uutul cilmiga idaa yutlaa calayhim yakhiruuna liladqaani yabkuun sida ilahi tilmaame subxaana watacaala way dhacayaan wayakhiruuna liladqaani yabkuuna wayaziiduhum khushuucan khushuucba u ziyaadina qur'aanka marka haddaadba khushuuc lahayn oo joornaalka iyo qur'aanka sukaa mid noqdo wax faa'iidaa ma lihid waa in qur'aanka uusan kula mid noqon sheekooyinka kale naxnu naqusu calayka axsana alqasasi bima awxaynaa ilayka hada alqur'an wain kunta min qablihi la min alghaafiliin waa ku waxyoonay axsana alqasas buu dha ilah subxaana wa tacaala sheeka xariir ma aha wa axsan qasas sidaa tilmaam subxaana wa tacaala laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab ma kaana xadiidan yuftara walakin tasdiiqa aladii bayna yaday tasdiiq waay wax kori rumeeyaa wuxuu ka hadlaya qur'aanku wax fudud ma aha wuxuu ka hadlaya wax sahlan ma aha nebiga ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay qur'aanka inuu yahay qowl aqiil wax culus waa culus yahay qur'aanka nebiga marka waxyiga lagu soo dejinaya sal alla alah wasalam hadduu faras saara faraska u dhaqaaqi jiray oo istaagayaa nin saxaaba muxuu dhahay lugteeda lugta nebiga saarnayd lugta nebigaa kor jirtay waxyi baa lagu sooku soo degaaya lugteeda waxaa ah dhulka sii gelayso ilaa sanulqi calayka qawlan aqiilan hadal culusaan kugu soo dejina buu laha subxaana watacaala caaisha maxay tiri waqti shataa oo xagaa ah oo qabow ah yaa nebigu ay ku soo degaayeen dhilid aad moodda sidii lul baa ka soo daalinayay sala allahu calayh wasalam marka qur'aan noocaas ah wa qur-aanka hadduu ku bedeli waayo wax ku bedelaayo ma laha dadaa marka heesay waxyaabaha ay musiga jaarka ay maqlaan indhooda biyo ka yimaadaan ooya waciyadu billah marka qur'aanka la akhrina saca biyo qosla أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساamidوn sid ilah tilmaam سuبحaنه وتaعالى قر'aaنka maalayaa bantihiin أfa min hada الحadيiثi تacjaبوun وتضحaكوun ma qoslaysiin walaa tabkun maba oynaysaan ya abu dheere subxaana watacaala dadka fiicfiican marka lagu akhriyo yakhiruuna way dhacayaan mar alaal markaidaa tutla calayhim marka lagu akhriyo korkooda way dhacayaan kharuu sujadan wa bukiya waana oynayaan buu dheere subxaana watacaala maxaa ka oysiiyey aayadaha ilaahay maxaa indhooda biyaha ka keenay ta'iir jahnamay ka cabsanayaan cumar markuu aayadda akhriyu sujuud wuxuu dhihi jiray sujuudda waa tanaaye ayna albukaa oohintii aawa waa sujuudnay oohintii aawa waa ma jirto marka qalbigeena qur'aanka aad iyo aad aan ugu qosheen waxaana kuu suuragelin karaa markaad macnidiisa barato macnaha haddaad fahamto in badan baa kuu sahlaya waayo waxaad la socotaa qisada say wax u socdaan say xaaladdu ay tahay qof maaragta boog oo sheeko akhrinaya ama boog jacayl ama gabar akhrinaysa cabaar markay akhris way qoslaysaa cabaar markay akhriso waa murugoonaysaa saa lay leedahay cabaar markay akhriso dhafoorkay qabsanaysaa waayo qisaday la socotaa way taqaanaa marka qur'aanka haddaan macaanidiisa naqaano saasoo kale noo sixtiirinaya insha allahu tacaala marka aad aad ugu dadaalno marka wuxuu leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam aayaad buu ku akhrinayey khudbada dhexdeeda asoo dadka ku xusuusinaya wa can taariq ibni shihaab ana rasuula اllahi sal اlla alيه wasalam qaal wuxuu yidhi aljumcatu jumcadu xaqun xaq waayo oo waajib ku ah calaa kulli muslim muslim kasta fii jamaaca inuu ku tukado ilaa arbacatan afar qofood maahane afar qofood maahan kow mamluuk waa addoon la hantay waa mra'a naag wa sabiyun ilmo waa maridii ku jiran afartaa laga dhaafay rawaahu abu daawuud wa qaala wuxuu yidhi lam yasmac taariq min annebiy taariq nebi waxba kama maqlin nebigu wuu arka wuu soo gaaray laakiin macnaha asagoo sabi oo aad yaad u yar waxse kama maqlin xadiisku markuu saa noqdo mursal saxaabaa la yidhaahdaa saxiixuu markaa noqdaa waxaa karta saxaabadii kale inuu ka wariyey ay markaa u sheegeen laakiin xadiidka bacdamaa taariq uusan nebigu waxba ka maqlin sala allah calayh wa akhrajahu xaakim baa soo saara dheh min riwaayati taariq almadkuur can eh, abi muusa hadduu saa noqdo marka wuxuu noqonayaa saxaabi saxaabi wax ka maqlay marka waa saxaabi laakiin canug yar buu mursal saxaabi hadduu noqdo saxiix waayo weliba riwaayadan kale eh, eh, xaakim uu saaray waay tilmaamaysaa inuusan nebigu aan ka maqlay uusan dhihine uu yidhi can abi muusa saa markaa uu markaa oga wariyey marka afartaa qofood jumco waajib uma aha haddayse tukadaan way u jirtaa jumcadooda waa addoonka waa haweenka ama dumarka waa ciyaalka iyo qofka mariidka ah ee markaa xanuunsan an ibni cumar radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sal اla wasalam nebigu wuxuu yidhi laysa calaa musaafirin jumuca musaafirka asagana jumca ma ahanin dushiisa rawahu abaraani baa wariyay biisnaadin aciif laakiin xadiisku waa saxiix asagana musaafirku wuxuu ka mid yahay dadka aan ayaguna jumcaha korkooda waajibka markaa ku ahayn haddiise ay tukadaan xajirkooda jumca markaa helayaan oo wuxuu leeyahay ninka lagu magacaabo ibnu cumar qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi laysa calaa musaafirin musaafirka korkiisa jumucatun jumca ma ahaanin rawaahu طabaraaniyu biisnaadin ضaciif buu ku wariyey si oo ibnu xajar uu sheegay laakiin xadiidka waa xadiid saxiix uu sugay waan cabdullahi bni mascuud radi allahu canhu qaal kaana rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala اllahu calayhi wasalam ida istawaa cala almimbari mimbarka mar allaala markuu ku ekaaduu ku istaago istaqbalnaa waan la qaabili jirnay hu rasuulka biwujuuhina wejiyaalkeena wajiyaalkeelan markaa ku qaabilayna rawaahu tirmidi biisnaadin daciif xadiisku waa xadiis daciif asaga ah walahu laakiin wuxuu leeyahay shaahid oo min xadiii bara cinda ibnu khusayma agtiisa ah wa can ilxakam ibnu xasm radia allahu canhu qaala shahidnaa waxaan la xaadirnay aljumucata jumco maca nebi nebiga micigiisa sal alla calah wasalam nebiga micigiisaan jumco la tukanay buu ula jeedaa faqaama rasuulku waa istaagay mutaraki'an asagoo cuskan amase haysta calaa casan aw qawsin qaanso ama saqul rawaahu abu daawud ba xadiidka wariyey darajo ma uusan sheegin laakiin xadiidka haddii la fiirfiray ilaa darajo xasan ah marka wuu gaarayaa sidaa darteed xadiidku wuxuu tilmaamayaa ee rasuulka sal alla alيh wasalam buu yidhi ninkaa ayaa qudbo aan la tukanay marka rasuulku mutawaka asagoo ah oo mtaqaanaa haysta gacantana ku qabsaday casa aw qawsin ayuu khudbadii markaa akhriyey waxay tilmaamaan oo xaaladda ay faa'iidaysaa baa la yidhi bacdama carafkii ciyaarta la diiday haddii qofku saa wax u haysto khafiifka ah inuusan in badan caraf waxyaabo kala samaynin waa suuragal marka kulley wuxuu tilmaamayaa nebiga sala اllahu calayh inuu salaada khudbada ah ninkaa xakam ibnu xasni la yidhaahdo uu leeyahay waan la xaadiray laakiin saul buu markaa gacanta ku haystay aw qawsin ama ah, marka salaada jumcaha aadaan loogu dadaalo insha allahu tacaala aadaabaha jumcaha lagu dadaalo wax badanaa naga qaldan dadaa laga yaabaa ciyaar inay soo wadaan salaada khudbada cilmi intay keenaan canigu maanta dhan la hadlaya amsurya inta kaba xoryaa inuu mar allaala markay aadaab leeyihin guriga lagu soo tababaro yaa fiican masaajidka markaa la keeno ee khudbadooda inuu canug yariiso adi aad dhasha kaa fasahaadiyo dhibkeeday markaa leedahay salaat ilkhawf baanu gelaynaa haddii ilaah iraahdo